imulwaladadii bu ku saabsan yahay kitaab alcidqi baa ku jiray sayidka addoonkiisa uu ku tasarufi hadday haweenay tahay oo addoon ay tahayna suriyo wax la yidhahdaa u bannaan inuu sayidka addoontaas iskaga galmoodo oo waxaa qofku uu shahwadiis ku gudan karaaba waxaa laga dhigay zawjo uu qabo oo caqdi saxiixa uu ku qabo ama addoon gacantiisa ay mulkisay addoontaa marka mamluukadahee loo suriyo la suriyaystay hadday ilmo dhasho ayaa waxaa haweeneeda lagu magacaabi umulwalad baladhi magaca ay la baxdayna waxaa ka dhalanaysa axkaam axkaamtaas waxaa ka mid ah sayidkii lahaa maalintuu dhintaa haweenaydaasi addoonta aheedee sayidka u dhashay way xoroobaysaa oo ra'sulmaalkay ka xoroobaysaa uluha la fiiriye iyo muxuu ahaa dayntiisa ha la ogaadi iyo wasiyaad ha la fiiriyo waxaasoo dhanba la fiirin maayo horay ka xoroobaysa waxaase khilaaf ka taagan yahay umulwaladadaasi ma la iibsan karaa inta uu sayidkiiba nool yahay dhimashada intaa la gaarin oo kal mamluuka addoontii caadigeedoo kale miyaa mise kolba hadday dhasho ma gadan karo khilaaf hore oo salafkaa jiray yuu leeyahy xaafid ibnu xajar markii dambena khalafku wuxuu isku raacay cadama jawaazi bayciha inaan la gedi karin bay isku waafaqeen saa darteed musanifka raximah اllahu tacaala xukunkii muunan caddaynin yani muunan turjumada ku sheegin sida meelaha qaar aad arkaysa xukunka inuu musanifka caddaynayo goynayo hadda wuxuu iska yidhi baabu um اlwalad um waladadii buu iska yidhi baycuhaa ma bannaan yahay in la gabo mise ma bannaana arrintaasi khilaafkii buu u dahayay xadiisan soo socotana kuma cadda in la gadi karayo inaan la gedi karin labada kooxoodba way deliishanayan xadiikan dhinac buu nabiga ka fiirinayaa qaala abu hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka wariyey min ashraadi saaca an tarida alamatu rabbaha lafdigii kale wuxuu aha rabatahaa calaamada qiyaamaha waxaa ka mid ah inay dhasho an tarid alamatu addoontu inay dhasho rabbahaa sayidkeedii wiilkay dhashay baa sayid u noqonaya ama gabadhay dhashay baa sayida u noqonaysa karatu saraari ayaa lagu fasiray inay intay badato suriyada mulugta ay gabadhii ay suriyaysteen gabadhii ay suriyaysteen ee ilmaha ay ka u dhashay ay iska gadaan haddana jahliga jira ilaan saacadda qiyaama ashraata saaca waxaa ka mid a inuu jahligii u bato cilmigana u yaraado jahligii waxaa ka mid a marka in addoontii umulwaladadeeda aan la gadin la yidhi in laiska gado ilmihiina laga reebto ilaan ilmaha abnaau lmuluuk ka aaba'ihim imahan boqorka u dhalay aabbihii meeshiisuu taagan yahay gabadhan boqoradaana aabbaheed boqoradda yahayna aabbaheed meeshiisiiba taaganta marka hadda waxaa imaanaysa marka in lasoo gato hooyada ay soo gadato gabadhii hooyadeed ama wiilkii hooyadiis oo addoon aheedoo wareegtay neef haddaad gadda adi ad laheed ood maalin ku dangudato waadan baa laga yaaba inuu ku maro asagii haddana la garanayo marka sidaasoo kale gacantiina ku noqotaa dhici karta haddii gacanta ku noqoto waxay noqotay addoontii ilmaheedii bay ku hoos jirtaa marka ilmaheedii ayay ku hoos jirtaa ama kii caadiga ahaado ama kii meliga ahaadee marka taas waa lagu fasiray meeshan hadda beeca iyo masaladana hadda kama cadda laakiin qaarkood waxay leeyihiin wax suriyo in la suriyaysto oo addoonta ilmo laga dhalo wakhtigii nabigu way jirtay calayh isalaatu wasalaam laakiin nabiga alay slam wuxuu meeshan u sheegay ashraatu saaca loogu sheegay macno zaa'idaa jira macnaha zaa'idka waxaa weeyaan in la iibiyaan jiri jirin waxaasaa dhici doona markaas haddana dib haddana mar labaad ilmaheedii usoo gadan doonaa taas wey markaa wuxuu leeyahay halkaas markii laga fiiriyo waxaa weye in la gado ayuu nabigu inkirayaayo min ashraadi saaca uu ku daray taasaa marka inayna banaanayn baa halkaa laga caddaynaya bay dheheen xadaثna abulyamaan alxakm bnu naaficin qaal akhbarana شhucayb bn abi xamزata can zuhriyi qaal xadaثanii curwa bnu zubayr ee ay warramay ana caaishaةa radi allahu canha qaalad inay tidhi kaana cutbatu bn abi waqaas ninkii la dhihi jiray cutba bin abi waqaas wuxuu ahaa cahida ilaa akhiihi walaalkiibuu u dardaarmay sacad ibn abi waqaas ahaa an yaqbida ilayhi inuu u qaado u qibdoodo la wareego ibna wariibati zamca odaga zamca la yidhaahdo addoonta uu lahaa inanka ay dhashay wiilka ay dhashay wiilkaas ayuu yidhi ii qaad walaalow qaala cutba wuxuu leeyahay oo arrintaasi sabooga dhigay innahu ibni waa wiilkaygii buu yidhi Ah, jaahiliyadii de wixii xumaanta ay samayn jireen ba waxaa kamid ahe zinada addoon uu leeyahay zamcuu cutbahan oo gaal ahaa ayuu u galmooday zamco iyo cutba labadaba dhinto oo filjaahiliya ku dhinteen dardaarankii marka uu dardaarmay ninkii la yidhahdo cutba walaalkii sacd ibn waqaasa radi allahu canhu bule haddii uu waa maka ku geeyo ilaahay oo maka ku soo noqotaan wiilkaasi ninkaas zamco la yidhaahdo addoontaa ay u dhashay anaa dhalay ogow buu yidhi iqad wax marka jaahiliyada ay yaqaaneen buu ahaayo ilmaha intii lagu zinaystay islaanta haddana ilmaha la sheegan jiray falama qadima rasuulu lahi sal slam markuu nabigu soo galay zaman alfatxi xilliga arrintu dhacday waa fatxu maka sanadkii sideedaad markuu nabiga maka furtay oo maka lagu soo noqday akhada eh, sacd wuxuu qabtay sacd ibn abi waqaas isagoo wasiyadii iyo dardaarankii walaalkii fulinaya ibna walidati zamca ninkii zamcaha addoontiisii wiil ay wadatay ayuu ka reebto ka qabsaday faaqbala bihi wuxuu la soo aaday ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga iyo wiil uu zamcada la isku haysta cabdulahi la yihahdo cabdi bnu zamca wa aqbala macahu waxaa soo raacay bicabdi bnu zamca cabdi bnu zamcana waa la soo qaabilay wuxuu yidhi wiilkaan ayaa walaalkay weeye addoontii aabbahay baa dhashay kana wuxuu le nabiga waxaa weeye walaalkay baa dhalay adeer baan u ahay nabigaa la isla su'aalay sala allah alay wasalam faqaala sacad baa wuxuu yidhi ya rasuul allah haada ibnu akhi walaalkay wiilkiisii weeyaan cahida ilaya anuuba iga dardaarmay annahu ibnu wiilkiisi <coughs> inuu wiilkiisi yaanu iga dardaarmay faqaala cabd bnu zamcana wuxuu yidhi yaa rasuul allah haada akhii midkan waa walaalkay ibnu waliidati zamca zamca ninkii ladhihi jira aabbahay ahaa addoontiisii wiiloo dhashay wey wulida calaa firaashi gobasha aabbahay baana lagu dhalay fa nadara rasuulu llahi sala allah alay wasalam laba xugun baa isqabtay xagga shabaha iyo ekaanshaha waa dhinac dhinacna waxaa weeyaan firaashka iyo gurigan iyo reerkan ayaa labadaas isqabatay nabiga wuxuu fiiriyey ilaa ibni waliidati zamca zamca addoontiisii wiilkay wadatay buu fiiriyey faida huwa ashbahu الnaasi dadka ka ogu eg weeyaan bihi biاlcuطba cutbuu aad ogu eg yahay cutba bilaawaqaaski waa ninkii sheeganayay lalahaa isagaa dhalay faqaala rasuul sal slam wuxuu yidhi huwa laka ya cabd bnu zamca ma sininkii waa caahir waa zaani inuu zilo iyo xumaan iyo gogoldhaaf uu keeno reero gogoshooda u halleeyo wiilla loogu daro wax dhici kara maaha saa darteed bu nab wuxuu yidhi alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar waladka guriguu ku dhashay gobashuu ku dhashay maa la raacini wixii xanxanaha o dhanba dhagaha laga qabsanaya kii caahirkaa ah ee xumaanta lagu tuhmayna dee dhagax baa lagu dilaya duusaani muxsinaya haddii kalena dhagax ba afka lagaga rido waxba lama siinaayo ka dhigan tahay nacam huwa laka yaa cabdu bnu zamca wiilka adigaa iskaga qaado walaalkaa wey wuxuu saa u yidhi nabigu min ajli annahu wiilkani wulida in lagu dhalay calaa firaashi aabihi cabdigaasi aabbihii gobashiisiibuu ku dhashay qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi haddana dhanka kale shabahii iyo kaashihii oo ayaduna shubho keentay min baab alwarac iyo in laiska dhowro wixii shakiba laga qabo laiska ilaaliyo ayuu haddana nabiga calayh salaam xaq siiyo wuxuu yidhi ixtajibii minhu iska xijaabiya sawdat bnu zamca sawdaay wiilka asaga ee aabbaha ku abtirsaday yaa walaalka ahaan yuuna ku arkayna iska xijaabiyo nabiga alayh salatu wasalaam iska xijaab gabadha walaalkeed ila waa arki karaa iska dhex xijaabayse wixii caadiga ajaniba la iska xijaabay marka bacd dalia nabig wuxuu iska xijaab ilmahan wuxuu leeyahay ninkaas gobashan iyo xukunkan daahirkaan xukunay iyo inaan hadhow wasiilo iyo waddo ayna noqon xumaantii iyo xadaro maaragtay qofkii in wax lagu sii daro saa darteed buu nabig alay slam wuxuu iska xijaab mimaa ra'aa wuxuu arkay min shabihi ekaashihiisa bicutba uu egyahay darteed buu wuxuu yidhi ilmahaas iska ilaali wakaanat sawdatu waxay ahayd zawja nabiyi sala allah alay slam markuu sawdo la hadlaayo waa xaaskiisii gurigii nabiga wiilka inuu imaado oo zawjadiisa u arko yaa ka dhalan karta xaqiiqatu amrina ekaanshahaas macnay leedahay macnay leedahay oo nina u ekaan mahayo ninaan aabbihii iyo qaraabadiisi iyo ehelkiisa ahayn ah, ekaanshuhu waxbaa ka jira ayb baabu bayculmudabar dhinaca kale shareecadu sideedaba waxay qaadataa waxa la yidhaahdo xifdu lansaab daruuriyaadka shanta waxaa ka mida ee in la xifdiyo ay diimaha isku waafaqeen annasab baa ka mida in la xifdiyo la ilaaliyo ilmahan haddii hadda la raacin lahaa cutba oo ladhaa cud buu eegyahay cutbad uu la soo taagan yahay waan ka zinaysto xumaan ay tahay waclun buu ahaan lahaa fartaa lagu fiiqi lahaa dasabkiisi baa hallaabi lahaa wixiisoo dhan baa marka shuba xun sii geli laheedoo suuqa ka dhiman lahaa laakiin hadda gubashii xalaashaheed iyo ninkii addoontan iska lahaa oo si xalaala ku haystay ayaa lagu abtiriyey intay suuragal tahay ilmaha nasabkiisa in la dhowro waa in la ilaaliyo oo la dhowro wey Ah, in la ilaaliyo la dhowro ayay shareecadu sideedab u taagantah baabu wuxuu ku saabsan yahay bayculmudabar addoonkan mudabarka la yidhahdo ma la gadi karaa dhimasho intaan la gaarin mudabar waxaa la yidhahda sayidkii inuu addoonkiisa yidhaahdo nin yahu markaa dhinto yaad xor tahay hadduu dhinto markaa isagoo uu addoonku noolyaho sayidka u dhinto fulufulmaal buu ka xoroobi xoolihiisaa la fiirini saddex markii loo qabiyo meel hadduu addoonka ku soo hagaago xor baa taa laleeyahy wixii ka siiye laakiin lama ogolo haddii kale nis waxaa laga horeen marka intuu dhimashada dhimashadii buu sugaya marka addoonka sayidka inuu dhinto Ah, marka dhimashadii intaan la gaarin buu u baahday deymaa la go'ay naftiisiibaa baahi gashay ma gaban karaa haa waa gaban karaa xadiikay ku caddahay xadaana aadam bin abi iyaasi qaal xadaana shucba xadaana camar binu diinaar qaala samictu jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma qaala actaqa rajulu mina cabdan nin annaga nagamida wuxuu xoreeyey addoon lahu asaga u lahaa can duburin buu ka xoreeyey oo wuxuu markaa dhinta xarbaad fadaca nabiyu sala allahu alay wasalam bihi addoonkii buu u yeehay nabigu warkaalay fabaacahu waaba gadayba nin saxaabigu yidhi eegad waa kii weliba muaayada beec muaayada loo soo dariishadaan iyaga biirkubaa yii intaas ziyaadinayu yii nucaym bin cabdilaahi anaxaam ninkii ladhihi jir kii baa nabiga alayh salaatu wasalaam sideed boqol ka siiyey uu ka gaday rasuulka alayh salaam qaala jaabir baa wuxuu yidhi maata alghulaamu caama alawal kal horuu dhintay marka uu caam alawal leeyahayna xilligii cabdullahi ibnu zubayr bay ahayd cahdu cabdullaahi ibnu zubayr yacquub baa la dhihi jira addoonka midkan iska leena abuumadkuur baa la dhihi jir marka xadiidkan wuxuu nas cad ku yahay mudabarka la yidhi bacda mawti xor baa tahay in laga noqon karo oo layska gadan karo laakiin waxaa khilaaf weyn ka jiray umulwaladada oo markii dambena culammada isku waafaqeen inayna bannaanayn beeceeda baabu baycul walaa'i wahibati walaha in la gado ma bannaana isaga iyo wahibatii hibayntiis walo waxaa la yidhaahdaa calaaqada dhex marta qofkii caatiqaha ah, la xoreeyey muctiqahaa iyo muctaqii la xoreeyey xiriirka xorayntahe dhex martay ayaa wala la yidhahdaa xiriir baa dhex maraaya walaalnimaa dhex maraaya gacalnimaa dhex maraysa waxayna ku timid xorayntaas la xoreeyay ku timid marka sidaas sida nasabka iyo oo abtirka ay calaaqo dadka ay u wada yeeshaan wiil iyo walad ay calaaqo wada dhalasho iyo nasabnimo ay u marto yaa muctiqii wa xoreeyey iyo muctaqii la xoreeyeyna calaaqo xagga xoraynta ku timid baa marka isku soo jiidaysa saa darteed buu nabigu wuxuu yidhi calayh salaam alwalaau lixmatun ka lixmati nasab waluhu sidiisuba waa sida nasabka oo kale ayuu yihi rasulka alayh salatu wasalaam marka wiilkaadii ma gedi kartid aabbaha ma iibsan kartid sidaasoo kale weeyaan qofkii aad xoraysayna maalintaad xoraysay buu xor noqday faragelin kale iyo waan gadi iyo waan hibayn iyo waa la dhaxli iyo ma jirto qaraabaadna noqotayna waa isdhaxlaysaa iyaga dhexdooda isdhaxli kara sidaasaa loo jeeda xadaana abulwaliid abuwaliid dayaalisi قال xadثna شعبة قال أخبرna cبدالله بن dinar سمعت cبدالله بن cمر رضي الله عنهma يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء walahaas in la iibiyo qofkaasi aad xoraysay ee mawlaha u noqotay oo labadaba mawla la dhaha kii la xoreeyna mawla la dhahaa kii wa xoreeyana mawla la dhaha laakiin mawla aclaa iyo mawla asfal baa la yidhahdaa ka xoreeyeyba waxaa la dhahaa mawla aclaa ka la xoreeyey mawla asfal marka muctiq iyo muctaqna waa la dhahaa naha nabi can beyci lwalaa in la galo can hibati qof in la siiyana waa diiday rasuulka sal l slam liannaha lixmatun ka lixmati nasr xadaana cuثmaan bin abi shayba qaala xadaana jariir can mansuur can ibrahim can اlaswad annakhaci can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi ishtaraytu bariira gabar bariirada dhihi jiraan soo iibiyey bay tiri oo dadkii lahaa oo rabo inay iska gadaan ama iib ogolaaday in la gado ama kitaabo ogolaaday ayay ka gaday marka iibkaas markii dambe dhacay gorgoradii hora laisku qabsado laisku mari waayey marka inay soo gaday damcaday fashtarada ahluha dadkii gabadhaa lahaaba waxay shardisteen walaha walaheedi waxay dhaheen caaisha ha ku gado oo lacag hana siiso gacanteeda haku wareeg ha ku xorayso markay ka xorayso walahaadii iyo walaalnimadii ka dhalabaysa xoraynta annagaa yeelanayna annaga xoolaha qaadanay tii baa laisku qaban waayo caasha waxay tihi intaad xoolihii bixiyeen haddana gabadha weliheedaad yeelanaysaan nabiga waa loo gudbiyey sala allah alay wasalam qaacida kuliya yuu ka soo saaray alwalaau liman actaqa bihi rasuulka alayh isalaatu wasalaam ah, ninkii wax xoreeya ayaa walaha iskale buu rasulka sal slam yiri fasharada ahluha walaaha fadakartu dalika linabiy sal slam nabigaan u sheegay waa isqaban laanahay faqaala wuxuu yidhi actiqiiha gabadha xore inta soo gado xore faina alwalaa walaha liman qofkii inbaa iskale acطaa bixiyey alwariq ninka lacagta dhaqaalaha bixiyey ee xoolaha ka baxeen iyo manfacada iyo walaalnimada qofka yeelanaye dheefta qofka dhibka gaaray ee dhaqaalihiisa bixiyey yaa dheefta yeelan faactaqtuha waan xoreeybay tihi fadacaha nabiyu sal اlah alي wasalam nabigaa gabadhii bareeraheed buu u yeedhay haddii lagu xoreeyey ninkii ku qabay addoonaha ku qabay muqiif la dhihi jiray cabdun aswad oo addoona ah, oo muqiif la yidhaahdo iyo adiga marka xugun baa soo kordhay xugunka soo kordhay waxaa weeyaan masalatu takhyiir gabadha haddii la xoreeyo ninkeedina uu addoonnimada ku hadho khiyaar waxay u qaadan kartaa inay tirahdo anigu waan isfasakhay waxyaalaha fasakha keenay ka mid tahay bishardi waa inayna ninkii ayna makaminin nafteeda intay khiyaar ka qaadanayso haddii nafteeda makanayso ayadoo warkii og kama noqon karto saas darteed bu nabig alay slam wuxuu yidhi ogow khiyaar baad leedahay dadan markaa aada ninkaada ogolaanin fadacaha nabiyu waa u yeeray fakhayara waa khiyaar geli min zawjiha ninkeedii inaad la joogi oo carruur buu kaa dhalay in badan baa wada joogteen iskaga sarraysa addoonnimadiisii iyo inaad xornimadaada aad ku shaqaysanayso oo aad dhulkii ila dhinac ka marayso ood isfasakhi labadaa khiyaar baad u leedahay faqaalad waxay tihi low acطaanii kada wakada waxaay waxaa hadduu isiiyo ma abatu indahu ma abatu ma sugnaadeen oo ma sugnaanayo cindahu agtiisa kuma sugnaanayo Ah, wax kasta hadduu ninkaas siiyo malab wax kasta aisha eh, dhahaaro kale wey fakhtaarad nafsaha nafteedii bay dooratay ah, khalaas uga yeelatay ninkaa asagaa isma hayno waxay dhahaan inta sabirka haweenku loo sabro raggooda uma sabraan ah, saasay qaarkood dhahaan masaxba dood baa kolle ka jiri karta eh, arrintaa dood baa ka jiri karta marka way ka dhaqaaqdeen iskaga tagtay weliba intuu ka hadhi waayey oo waddada madiina meesha istaagtaba uu la istaagi oo uu dal oogayo ilinta usaa leeyahay duugaayo yuu marka nabiga alay slam intuu haddana uu awal jilcsanaaday wuxuu yidhi ma iskaga noqotid ninkaadi waa iskala joogtid nabi allow ma amar baabay tihi amarkaada waa samcan waa daaca meel laga mari male khiyaar ma lihin kolabgaalla iyo rasuulka amar ay nasaaraane may shafaacaan bay iga tahay buu yidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam xukunka ilaahi ma bedeli kara rasuulka shafaacaan bay iga tahay marka nafteedaan doortay bay tihi sidii bay ku tagtay axkaam fara badan baa gabadha bareera laga qaataa masaa'il fara badan ayaa ku yimid sunan fara badan baa ku yimid gabadhaa daraaddeed baawr wuxuu ku saabsan yahay idaa usira akhurajul nin walaalkii haddii lasoo qafaasho isagoo gaal ah baa lasoo qafaashay walaalkiisna muslim weeye maalan ama loola socdaa isagoo iska soo qabtay ow camu adeerkii baa lasoo qafaashay hal yufaada ama la furanaya idaa kaana mushrikan hadduu gaal yahay walaalka oo gaal oo gaalada safkeeda ku jiray baa lasoo qabtay waa lagu soo horisaajeeda oo muslim oo sufuufta muslimiinta ku jira ma furan Ah, ma loo saamii kara ma ku hawoowan kartaa na ii saamaxa ninkan waxbaa ka qaadina waa walaalkay ma dhihi kartaa maya wa qaala anas ba wuxuu yii qaala acabaas ba wuxuu yihi linabi sal slam faadaytu nafsii wafaadaytu caqiilan mar xoolo badan ay nabiga u imaadeen baxrayn ayuu ku calacalaya wuxuu leeya nabi allow maalintii beder naftaydana waan furtay waxaan dhaqaalo lahaa naftaydan ku furtay caqiilo walaalka oo lala soo qabtayna asagana waan furtay ah, faadaytu nafsii labadaba baa la soo qabtay dadka nolosha u so qabtay bay ka mid ahayd marka wax nasiibu leeyahay markii dambe soo islaamay waa la iska siiyey laakiin marka hore isfurtaa la yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam adeerkii uu ahaa kuna ilmaadeer bay nabiga ahaayeen cali oo walaalkii ah ciidan ku jiro oo ninkii mubaarasada laga sameeyey ahaa dagaalkii beder waxaana waa qabtay wamaca daalika waxaa la yidhi shaqa iskuma ledihin ha isfurtaa nimankan dilkii iyo seeftii baa dib laga kor yeelay dhaqaalahooda mooradug baa lagu sameeyey ilaa xataa calalihi laga qaatay cabaas waa kii ubaygu ninka cabdullahi bin ubay bin solaal uu ku tuuray khamiiska wa kaana caliyun cali wuxuu ahaa kaana caliyun wuxuu ahaa lahu nasiib nasiib buu ku ahaa min tilka alkhaniima haniimadii allatii asaaba min akhiihi walaalkii uu ka soo helay caqiil wa cammihi adeerkii cabaas min akhiihi walaalkii caqiil iyo wa cammihi adeerkii cabaas xoolihii laga soo aruuriyo dadkaas wixii la qaybsanaayey waxay galeen xoolihii saxaabada qaybsatay cali wuxuu ka mid dadka xoolaha qaybsanaya qaybtiisu qaatay qaybtiisu buu qaatay qaybtaan ayaa ku jira adeerkii cabaas iyo walaalkii caqiil baa ku jira oo shaqiiq ay ahaayeen marka shaqa layskuma laha hadda masalatu walaa walbaraa wey laba saf baa la kala taagan yahay dhiiggii baaba intaa ilaa maka ka soo ordeen iyan halkaa ugu imaadeen saxaabada inay gumaadaan nin allah nin ka soo imaadaba inay dilaan bay u imaadeen marka dhaqaalo miyaadadana loogu naxariisanaya قال xdثna إسماعيل بن عبداللahi الwys إسماعيل بن عبداللahi قال xdثna إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن iبن شهاaب قال xdثني أنس رضي الله عنه ba i warramay أن رiجاaلا من الأنصاar rag reer ansaareeda ystaadanuu rasuulallah idan weydiisay sal l slam faqaalu waxay dhaheen oo nabiga ka codsadeen idan lana noo idan oo noo fasax falnatruk aan ka tagnon iskaga dayno libni ukhtina walaashaana wiilkeedii cabbaasinaha fidaahu furashadiisaan iskaga daynee noo ogolow faqaala nabig wuxuu yidhi laa tadcuuna minhu kama tegaysaan laa tadacuuna ka tegi maysaan minhu xaggiisa diraaman shilin ah, walayna shilin ka tegaynin buu yidhi wax allah wuxuu wato dhan baa laga qaato adeer marka eh, walaashaanada ay sheegayaan walaasha ay sheegayaan ansaar waxaa weeyaan yani inay abti u yihiin bay markaa muujinayaan walaashaana wiilkeedii abti toosoo mubaashara ma ahayn ee cabaaskan cabaas bin cabdilmualib buu ahaa cabdilmualibkaasaa waxaa dhashay islaam dhihi jiray salma binti camar oo banu najaar aheed oo reer ansaareed aheed ansaar rasulilahi sal slam banu najaareed gabadhaasaa dhashay marka awowood cabdilmualib baa abti loo ahaa saa darteed wuxuu dhalay cabdilmualibna abti abtiyaasha aabbaha aabbaha abtiyaashiis adna abtiyaashaa wey waa saas abti ah, abtigaa waxaa la yidhahda xaqiiqi iyo majaaz bay dhahaan qaarkood abtigaadi aabbaha hooyada adiga hooyada abtigaadi hooyada walaasha walaalka la ahaa waa abti xaqiiqiya aabbaha abtigiisna abti buu ku yahay habaryartaadi adiga hooyada wada dhashay waa habaryar khaal baa la dhihi aabbaha habaryartiisna habaryar bay kuta ah, aabbaha habaryartiisna habaryar bay kuta sida way carabi markii laga hadlaya sharciga walidaalika maxram maxaarimtay ku jirtaa maxaarimtay ku jirtaa abaha habeertiis abaha eedadiis nacam lanna camatuka tanna waa khaalatuka waa abtiga waa eedada waa habaryarta marka duqaas cabdilmuطaliba hooyadiis oo sabab minta camal ahay waxaa ahayd qowska reer ansaareeda halkaasi marka walidaalika nabiga alayh salam markuu madiine imaaday wuxuu ku degay nabigu calaa akhwaalihi arkaysa reerabtigii buu ku degey reerabtigana waxaa hooyadiisi banu zuhri ahayd nabiga alayh salaatu wasalaam reer bani zuhurey ahayd oo shaqo kuma lahayn muxuu ahaa ansaar aabbihiisna kadalika awogiis cabdilmualib wey waxa la abtirsanayo nabigu wuxuu yidhi calayh salaam adeerka cabaas abti baan u nahay shil nooga tegi maysaan ka qaata wax allah wix dadka kale laga qaadayo wuxuu diidanaa rasuulka calayh salaam masalat waxa la yidhaahdo muxaabaat fi lislaam ma banaana inaad nin jeclaysi la timaado xugun caam ah oo dadka ka dhaxeeya aad tiraahdo kan walaalkay weeye daaya kana sii daaya kana soo daaya aad tiraahdo ma banaana xukunkaasaa la wada leeyahay shareecada waa loo siman yahay sidaa wey rasuulka alayh salaam meel adag waada ogtahay waa ku dhihi jiray gabadhiisii faadimo markuu ku socdaa qabsan jiray hadday faadimo wax ay xadi lahayd gacanta jarlaabiya rasuulka alayh salaam marka see loo dooraya gabadhaasi bantimaqsuumkii ayaduna faadimo la yidhaahdo baabu cidqi lmushrik gaalka asagoo xilligii gaalnimada ku jiray hadduu xoreeyo wax ka waran xoreyntaa uu xoreeyey wax ma u taraysaa sadaqada uu bixina wax mau tari samafalkan qaxootigan waxan ay siinayaan wax ma u taraysaa adduunyada waxbay u tari caafimaad baa ilahay ku siini waxay ka horumar bay kasii gaaraan kasii qaadayaan aakhare waxba kuma helayaan laakiin qofka samafalka badan ee gaalkaa raxmadda ilahi inay ku dhacdo islaamaha laga yaabaa xadaثana cubayd bnu ismaaciil qaala xadaثana abu usama can hishaam akhbarani abi curwo weeyaan abaas ana xakiim bnu xisaam radi allahu canhu ninkaa xakiim la yidhaahdo actaqa fi اljaahiliyati xilligii gaalnimada islaamka ka horraysay ayuu wuxuu xoreeyey miata raqaba boqol addoon buu xoreeyey waxamala wuxuu dad siiya o sadaqaystay calaa miata baciir boqol neef oo geelana sadaquu baxsaday falamaa aslama markuu islaamay ayuu haddana xamala wuxuu sadaqaystay calaa miata baciir boqol neef oo geel uu ku xumbaaray mujaahidiintii liyujaahiduu fii sabiili illah wa actaqa miata raqaba boqol addoonna waa xoreeyey markuu soo islaamay intii uu gaalnimada sameeyey islamafal iyo wanaag yuu islaam markuu noqdana sameeyey qaala wuxuu yidhi xakiimka sa'altu rasuula allah nabigaan weydiiyey alayh salaam aan ku idhi faqultu ya rasuul allah ara'ayta waxaad noo sheegtaa ashyaaan shayaal arrimo kuntu asnacu aan samayn jiray fi ljaahiliyati islaamka ka hor oo khayr iyo wanaag iyo samafala kuntu aan ahaana ataxanafu biha mid ku cibaadayso yacni wuxuu la jeedaa taxanafudan atabararu biha aan biri iyo samafal ka raadsado biri iyo khayr iyo daaca aan oola jeeday xinfi iyo xumaana aan ooga cararaayey ka waran arrimaha noocaas qaala wuxuu yidhi saxaabigu faqaala rasul a sl ba wuxuu yidhi aslamta waxaad ku islaamtay calaa maa salafa laka waxay kuu hormaray oo min khayrin khayra wixii khayrahoo kuu horreeyey ayaad ku islaamtay buu yidhi nabig sal la alay waslam samafalkaad bixinaysa wanaagii buu ilahay in raxma kugu fiiriyey oo islaamkaa dhigay oo tawxiidka qalbigaada ku sharxay oo geliyey subxaanah wa tacaala markii nabiga alayh salaam uu lahaa ilaahayow labadaas cumar cumar bn khadaab iyo abujahl agtaada midka ugu khayr badan bu marka labadaba waa gaalo khayr ma leh laakiin wanaagga iyo khayr khayrka iyo dadanimada xagga samafalka iyo wanaagga ayaay ku kala fiicnaayeen abujahalna khayr shar maxaan ahayn laguma arkin ah, marka ilaahay cumar buu la doonay subxaana wa tacala oo islaamay ducada nabiga kasaga helay baabu man malaka min alcarab ninkii mulkiya min alcarabi carabta xaggeeda raqiiqan addoon ka mulkiya fa wahaba deena hibeeyo oo bixiya addoonkii wa baaca iibiyaba wajaamaca jimaca beadoo ahayd wafadaa furto dhaqaale ka qaata wasaba durriya carruurtiina ka soo qafaarsha wuxuu ka hadlaya masaladan masale culimmada isku hayaan baa jirto oo ah carabta ma la qafaalan karaa sida gaalada kale addoon ma addoonnimo ma galaan ma la addoonsan karaa masaladaasay ka hadlaan naska marka musanifka wuxuu ka hadlaya in la addoonsan karo oy dadka kale lamid yihiin kolba hadduu xarbi yahay jidka la mariyo xarbiyiinta la marin ah, hadduu ninka imaamkaa u dabcdo inuu manayso gallabayso hadduu dadku ku furanayo laga haysto hadduu dhaqaale kaga qaadan hadduu iska xorayn hadduu adoonso inta u bannaanta marka raqiiqan fawahab in la hibayn karo oo qof la siin karo asagoo carab ah wa baaca la iibsan karo wa jaamaca addoontii carabteed la jimaaci karo wa fadaal xolo lagu furan karo wa sanaduriya carruurtooda in lasoo qabsan karaba haddii dagaal lagu qabto wey wa qowli illaahi tacaala daraba allahu maalan cabdan mamluuka ilaah wuxuu yeelay subxaana wa tacaala tusaale adoon la leeyahay oo laa yaqdiru calaa shay waxba aan keri karin naftiisa u qabsan karin iska dhab qof kale iyo waman razaqnaahu mina ku aan arsuqnaa xagga annaga risqan xasanan fahu midkan dambe ee risqiga xasanka aan siina yunfiqu minhu siran wajahra wixii la siiyey uu nafaqeen si hoose iyo si caada hal yastawuuna ma siba yihiin ma sinna alxamdu lilahi bal akbarum laa yaclamuun ma oga buu leeyahay badankood xadaana marka mamluukan baa la yidhi soo maartid cabdan mamluukan ama carab ahaado ama ahaanin adoonku gacan baa lagu dhigo wuxuu noqon cabdan buu noqon qaala xadaana ibn abi maryam saciid baa la dhahay qaala akhbarana alleyf can caqiil caqiil bin abi khaalid can ibni shihaab cuqayl bu cuqayl soomeen cuqayl bin abi khaalidkii wey ibnu caqiil awogiis ah, baa caqiil ah asaga laakiin cuqayl wey waa cuqayl ibn abi khaalidin ibnu caqiil waay can ibni shihaab azuhri dakara curwatu curwa wuxuu sheegay ana marwaana wlmiswar bnu mahramata labadaas ahbaraahu inay u warameen ibnu shihaabka curwaha curwa u warameen ana nabiya sal اlah alيه wasalam maya waxay waramayaan ibnu shihaab curwe iyo waxa warami miswar ana nabiya sal اlah alيه wasalam qaama inuu istaagay xiina jaahu markuu u yimid wafdu hawaazina xadiikaa soo marra hadda ka hor wafdigii nimanka hawaazina ahaa ee lasoo aruuriye lasoo qabtay qoladii nabiga uu naaska ka nugay saantuu nugay ciddoodii bay ahayd daa'if iyo dhulkaa markuu nabiga u baxaya owdaas iyo markii maka la qabtay kadib ayaa nimankaas lagu duulay niman shiishaqaana oo dagaalyahana oo dhib badan bay ahayd way is aruursanayaan baa la yidhi wayna soo socdaan markaasuu nabiga ka hortegey calayhi salaatu wasalaam waa la jabiyey xunayn baa la dhihi jiray meeshaasi wayoma xunayn waa ku qur-aanka kaga sheekeeyey saxaabadii waa maka qabatay oo awooddooda ilaahi subxaana wa tacala xooggooda muujiyey oo isku arkaa waxun istaagi kara kufaaru quraysh kadib inaysan jirin nimankaasay marka si habanyaaqah oo tartiibsaneen oo taagtiig dagaal aan ahayn bay iskaga galeen markaasay leebtideenna aad loogu ildhacay saxaabadii waa jabeen kadibna ilaahay subxaana watacala nasrigiisa guushiisii buu ilaahay siiyey nabigana waa horbooday oo safka hore ee dagaalka ayuu galay isagoo wata baqashiisa duldul oo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdimuطalib markaasaa dee intuu carro qaaday ayuu xaggooda u seero yidhi shaahat اlwujuuh wamaa ramayta id ramayt walaakina allaha rama markaa indhihii ka wada gashay waxoo dhanba hal mar bay fadhiisoo la qaabtay wafdi hawaazin ayaa yimid marka markii jab ka dhacay oo xoolo baran iyo carruur fara badan iyo haween fara badan laga soo qafaashay ayay dee ka daba imaadeen dhowr iyo toban beri markuu nabiga sugaayey oo imaan waayeenoo la qaybsaday bay imaadeen ayagoo muslimiin noqdoo soo islaamay calacalaayoo de xooliha loola soo celiya dadkii fasa'aluuhu waxay weydiisteen nabiga an yarudda ilayhim inuu u soo celiyo amwaalahum xoolahoodii iyo wasabyahum dadkoodii sabyiga waa dadka faqaala wuxuu yidhi ina maciya macaga waxaa ahaaday mantarow ciidankaas oo maartaan mudajajiina bisilaaxa kumaan dooskaan haystaa waxaa maryana waad og tihiin waa axabu alxadiii war waxaan ugu jeclaa ilaya asdaqukiisa runtaa rubaas ku sheegna maanta wax kalaad ku baxsan kartaan ma lehe fakhtaaruu waxaad doorataan ixda daa'ifatayda labada kooxood waa xoolaha iyo dadka midkaad rabtaan doorta imalmaala xoolo weymasabiya iyo qafaalka dadkee lasoo qafaashay midun ka soo tashada hortay baxo waqad kuntu waxaan ahaa buu nabigu yidhi calayh salaam istanaytu bihim kii sugay waanima sugay wa kaana nebi sal slam wuxuu intadarhum kii sugay bidca cashrata leyla dhowr iyo toban habeen buu sugaayay xiina qafala min adaa'if markuu daa'if ka soo gadoomay jiciraana ayay xoolaha ku gebagadaysnaayeen halkaasuu deena ku qaybiyey rasuulka calayh salaatu wasalaam dhowr soo beri alla bal kuwii ama isgarwaafsadaan oy soo noqdaan mar la qaybsadee nin walbaba addoontiisii ee laiskugu qartay xoolihiisii ayaa soo tuurateen falamaa tabayana lahum markuu nabiga alay salam falamaa tabayana lahum nimankii reer hawaasi markay u caddaatay ana nabiga sala allah alayh wasalam hayru raadin ilayhim inuu u wada celinaynin ilaa ixda daa'ifatayni labadaasi mid ka mida u mooyeene ee qaaluu waxay dhaheen fa innaa nakhtaaru sabyana dadka iyo carruurtaana noo soo celiyo xoolo siin bay noqone faqaama nabiyu sala allah alay wasalam baa istaagay fi nnaasi dadkii buu ka dhex khudbeeyey faasna cala allah ilahay buu ammaanay bima huwa aalow ammaantu mudnaa uma qaala wuxuu yidhi ama bacdu xamdigaa iyo tanahaa iyo ammaantaa kadib faina ikhwaanakum walaalihiin hadda walaalay noqdeen muslimiin buu hadda hadda ay gaalay ahaayeen dhiiggooda mubaaxu dami walmaali walcirdi bay ahaayeen hadda walaalahin muslimiin ay noqdeene qad jaa'uuna way noo imaadeen taa'ibiina ayagoo toobad keenay wain ra'aytu waxaan arkaa oo ila tahay an arudda ilayhim inaan iskaga celinno sabyahum dadkooda carruurta iyo haweenka un naxastaan siino faman axaba minkum ninkii marka idinka kamidoo jecel an yuayiba inuu raalli ku noqdo daalika arinkaas iyo aragtidaydaasi falyafcal isagoo nidna kasbaynin ha iska wuxuu hayo waman axaba qofkiisa jecel an yakuuna inuu ahaado calaa xadihi dheeftiisa uu ku dul saaraado dheeftiisa qofkii ku dheganaani oo calaa xadihi dheeftiisa korkiisa haysani addoontaydu sii dayn iyo xoolihii sii dayn ninkii isu darsadaa xataa nucdiyahu ilaa aan ka siino iyaahu asaga wixii uu haystay bedelkiisii min awali maa yuufii illaahu wuxuu ilaahay noo soo celin doono calaynaa korka anaga waxa uga horeeya daniimadii dagaalka waa socdooma istaagayee xoolaa u horreeyaan qaban doono aan siinno ninkii sidaa rabo o dhan anintii waa laga siinayo wax waan haysani falyafcal asagana khiyaar buuli ha sameeyo ninna la khasbi maayo kii raalli kuwaa iska keeno halkeena kii kalena waa un iska hayo markaa xoolo kale unbaa laga bedeli doonaa faqaala naasu dadkii baa hal mar waxay dhaheen gulaamkii dayabnaa laka daalika rasuul allow raalli baan kaaga nahay rasuulka calayh salaatu wasalaam hadalkiisii iyo siduu rabay baa loo yeelay qaala wuxuu yidhi innaa laa nadri ma ogin man adina minkum qofkii idinka inaga midoo oggolaaday oo raalli ku ah oo qalbigiisa mabsuud ku ah miman lam yaadan qofka hoosta ka gunuumacaya ee aan hadlin ee uurka ka buka ma kala garanayno hortaydana kama dhigi kartaan waanku diidnay farjicuu marka noqda halisku laabto qows qoys baa loo qaybin doonaa qoysu dharankaaba qaliilkii iyo duqoodii ajiibkoodii yaa loo diroo soo xuuraani xataa yarfaca ilayna ilaa uu noo soo celiyo khurafaa'ukum odayaashiinna iyo kaabaqabiiladiinna jiidabkiinna amarkum amarkiinao daqiiqa hoose xaqiiqada dhabtaah baase ogaan kareen ila nimankan odayaasha iyo jiidabku waxaan dowladda loo sheegay bay odoon og yihiin saa darteed w markii ay dowladdu ay xanaaqdo ayaga maarata oola kaxayso wark waa wararkaasay kala qaadayaanoo dowladday dadka udhexeeyaan odayaashu marka odayaashii naas ayaayna kala saari farajaca annaasu dadkii laabte fakallamahum waxaa hooshoos oola hadlay curafaam odayaashoodii uma rajacuu waa soo noqdeen odayaashoo ribood wada ila nabiyi sal allahu calah wasalam bay ku soo laabteen faaqbaruu waxay u sheegeen annahum tayabuu inay raallikooda yihiin oo waadanuu ay ogolaadeen naftooda dhiib bay ku tanabeen allow qof aan diiday ama ka hadlay ma jirto low khiyaaraho sharaf badan bay haayeen gob ah dadkaas aad u wanaagsan rasuulkooda daba taagan calayhi salaatu wasalaam wax allaala wuxuu rabo ayay sii rabi jireen fa hada aladii balaqanaa can sabyi hawaasin buu leh wixii naga soo gaaray qafaalkii reer hawaasan waana carab ogow waxaa la addoonsanaya ee laleeyahay waa carab wey dliilka musanifka intaas u jeedaa wa qaala anas baa wuxuu yihi qaala cabaas linabi sal slam faabaytu caqiilan tii hore haddaan soo maray faadaytu nafsii wafaadaytu caqiilan caqiil oo walaalkii eh, eh, adeer u yahay walaalkii u dhalay eh, iyo mxuu ahaa asagoo naftiisaba waan furtay waxa lay siiye buu leeyahay waa masale kale xadiidka kalean ishaarayna weeyaanoo isagoo mudawalana waa imaan doon insha allah xadaثana caliy bn xasani qaala akhbarana cabdullahi bn mubaarakin qaala akhbarana ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn ibn ardaban qaala katabtu ilaa naafic baan u qoray warqad fatwa iyo istiftaah masale raadina fakataba ilaya wuxuu ii soo jawaabay ina اnabiya sal اlah alيه wasalam mararka qaar warqadaa laisku qori jir xadiidkii soo sheeg nabiga muxuu akhrin jiray adkaarta salaadda maxay ahayd masalada maxamed ka maqashay jawaabtoo degdegaa imaanaysa ina اnabiya sal اlah alay slam qaara calىa bani musaliq qolo kaloo caraba wey bani musalqna waa qabiil carabeed wey ayuu nabigu weeraray agaara wuxuu weeraray calىa bani musaliq wahum ayaga oo haaruuna kaafiriin ah oo waxba kala ogeyn wahum haaruuna dambe waxaa weeyaan isagoo iyagoo kaafiriina oon degniin helin un baa lagu waabariistay waancaamum xoolahoodana tusqaa laga waraabinayo cala almaabiyi xoolahoo cabbi oo samada tuuran wax war iyo wax khabar ah oo mukhaabaraadkooda iyo wardoonkooda u keenana aysan jirin unbaa kol mara isweerka laga qabtay waaba lahayaaba masaladii marka xadiidkii dheeraa ee kus xadiidka baraa ee nabiga alay slam markuu nin madaxa uu diraayo u dhihi jiray horta dacwada gaarsii wax u sheeg intaad dagaal ku qaadin iyo masaladan waxaad moodaa daahirkooda ina iska hor imaanaysa lakin waxaa lagu jamciyaa qoladan waa qolada cusub weli dawo ayna gaarin ayagoon dacwadii iyo diintii waa faahfaahinin dagaal laguma qaadi karo waxaad samaynayseen majahli baa idingu watay mise idinkoo ogoo diintii gaadhaybaad ida gaadhaybaad dhulka wadeen oo islamka hortaagneedeen waa in loo sheegaa marka waxaa waajib ah qolada marka waa loo sheegay laakiin duulaan saaka inuu ku soo bixi doonaana loo sheegin dacwadase way gaadhay dacwadase way gaadhay wa ancaamum xoolahooda tusqaa cala almaa laga waraaminayo oo biyihii korkooda tuuran faqatala wuxuu laayay muqaatilatan kuwan dagaalyahankaha ah ila niman aayeen shirqoolkoodi iyo dhibkooda laga baxsan waayey waa ku duulay nebigu wixii hubka waday oo dagaalyahan o dhan baa la laayay wasamaa wuxuu qafaashay daraariyihim carruurtii haweenkii wa asaba yowmaydin juwayriya juwayriya bint alxaaris radia allahu canha umulmuminiin dadkii maalintaa lasoo gebagabada lagu soo heray ayay ka mid ahayd aabbaheedna sayidka banumusaliq buu ahaaba kadibna waa islaamay ayadina waa la xoreeye umulmuminiin bay noqotay wixii qaraabadeeda reer banumusaliqna waxay dhaheen qaraabatu rasuuli illah qaraabadii nabiga calayh salaatu wasalaam ilan gabadhan buu nabiga ka guursaday oo umaalmuminihi ku sabirtay rasuulka qaraabadiisii miyaan addoonsanayna oon haysanayna dhammaantood way sii daayeen xadaanii bihi ibnu cumar baa ii warramay buu leeyahay ninka la yidhaahdo naafic masaladii uu qoraalkeed xaggee buu u tiiriyey wuxuu le naafic waxaa ii warramay ibnu cumar wa kaana fii dalika aljeysh ciidankaasuuna ku jiray ibnu cumar marfuuc wey xadaana cabdullahi bnu yuusufin akhbarana maali can rabiica bin abi cabdiraxmaan can muxamed ibni yaxya bni xabbaan can ibni muxayriisin qaal raytu aba saciidin radi allahu canhu ayaan arkay fasaltu markaasaan weydiiye suaal faqaala wuxuu gu yidhi kharajnaa maca rasuulilah fii qaswati bani musaliq bani musaliq qaswadeedii iyo duulaankeedii baa nabiga la soconnay faasabnaa waxaan soo hellay sabyan dad lasoo qafaashay min sabyalcarabi oo kaa shaahidka carab bay ahaayeen lasoo qafaashay in dadka ay lamid yihiin hadday gaaloobaan oo kari waayo sida carabta dadka kala loo adoonsan kara faishtahaynaa waxaan jeclaanay annisaa haweenkii waa niman ciidana haweenkooda kasoo soo tegey muddo dagaal ku jiray muddada socday way dooneeyeen markaas waxay dhaheen haweenkan carabta ean gacanta ku dhignay waan jeclaanay inaan iskaga galmoonno dhinaca kalena waxaan rabna markaan haweenkaan ku noqonno inaan iibsanno suuqa geysanno dhaqaale aan ku bedelano yaan rabnaa niyadaanay ku jirto haweenkaan markaan ka maaranno marka haddii aan u galmoonnona umulwaladay noqon inta ilmo dhasho umulwaladan u noqota laga yaaba umulwaladana ma gadan karro markaasaan xeelad nabiga alay slam weydiisana waxaan idhi faishtadad calayna alcusba doobnimadii baa nagu daraatay iyo shahwadii waxbadnaa waxaan jeclaanay alcazla ka siibid sayna noogu waroogin hadhow iibka aynaga xanibin inaan ka siibno biyahaan dhulka ku daadinno sida kalena iskaga xaja gudanno ayaan nabiga calayh salaatu wasalaam weydiisanay fasa'alnaa rasuula sal slam baan weydiisanno faqaala wuxuu yidhi maa calaykum korkiina maaha laa tafcalu inayna samaynin maa min nasamatin naf ma jirto kaa'inatin ahaanayso ilaa yowma alqiyaama ilaa maalinta qiyaama naf imaan oo ilaahay uu abuuri ma jirto ilaa wahiya kaa'ina waa tii imataa adoo ka siibay baa ilahay wax ku tifqin karaa wax yar baa ku bidi kara isha wax yar baa ilahay wax ka abuuraa subxaana wa tacala waxa kale dhulku iskaga daadan karaa marka way imaan doontaa wuxuu ilaahay ku talagala inay adduunyada imaatee maa calaykum alla tafcal isgugoonina wey ah, korkiin inaan wax samaysan korkiina maaha qaarka culamada marka masaladaasi isku hayaan oo casriga waa bannaan yahay ma bannaana maa calaykum alla tafcalu haddaad iska daysaan waxba korkiina ma aha yaa laga wadaa ee iska daaya oo jasmina lama sheegin saa darteed ba waxay dhihi jireen kunaa naczil wاlqur'aanu yanzil qur'aanka oo degayaan siibi jiray hadduu wax naga reebi qur'aanka naga reebi laha wax ka hooseeyaaba qur'an kusoo degaaye oo lagu caddaynaye marka masale khilaafia weeyaan laakiin midda xorada ah bay leeyihiin haweeneed hadday xor tahay ilaa biidniha lagama soo siibi karo lagama daadin karo ama alamatu way iska bannaantay bay dheheen tafriiqa iyo wejigiisana allahu aclam ma garanayna xadaثana zuhayr bn xarb qaala xadaثana jariir an cumaarata ibn qacqac an abi zurcata ibn amr ibn jariir abu zurcata ibn camr bn jariir jariir bn cabdilahi saxaabi liisa wu ah can abi hurayrata radi allahu canhu qaal laa azaalu ka zuuli maayo uxibu bani tamiim buu yidhi abu hureyrahan qowska banu tamiimka iyo reedos baa dagaal ka dhexayn jiray cadaawad iyo xiqdi ba u dhexayn jiray marka wuxuu leeyahay wixii waa iga zuulayoo nimankii waan jeclaaday reer banu tamiim aha inaan jeclayna ka zuuli maayo وxadaثna iبن سلام أخbarana جرير بن cabdالحamid بن مغيرة عن xاrث عن abi زرع عن abi هurayرaةa وعan cmaaraةa isaguna can abi زurcata can abi هurayra dadka ka warinaya lagu tirtirinaya oo umaarahan cumaarahan abu zurcu toos oga wariyey dariiqa kalena jariir bin cabdilxamiid muqiire ninka la yihahdo xaarif xaarif ba abu zurca ka warinaya intaasuu ku kala saaraya ayb qaala abu hurayre wuxuu yidhi maa ziltu kama zuulayo uxibu inaan jeclahay banu tamiim nimanka la yihahdo banu tamiimkuna niman ree nabiga waxay iskugu imaadaan ilyaas ilyaas binu mudar bay iskugu imaadaan halkaas iskugu imaadaan nabiga alayh isalaatu wasalaam waa cadnaaniyiin wey maa ziltu kama zuul uxibu inaan jeclaa bani tamiim mundu alaain saddex fislo ama saddex xaalo intaan samictu ka maqlay min rasuulilah rasuulka calayhi salaatu wasalam xaggiisa yaquulu asagoo le fiihim ayagaas ka sheegayo saddex shay intaa nimankaasi nabiga ka maqlay isagoo ku tilmaamayo jeceelkooda kama zuul ayuu yidhi samictu midda koowaad waxaan maqlay nabigoo yaquulu leh hum ashaddu ummatii ummaddayda kuwa ugu daran wey cala adajaali masixudijaal masixudijaal gaalka la yidhaahde sharu qaami yuntadac wax la sugo waxa ugu shar badana imaan doona magaalo kasta geli doona aan maka iyo madiine ka ahayn ninka asagaa muqaawamada iyo ka hortagga waxaa ugu daran nimankaa la yidhaahdo banu tamiim aad bay iskaga celin doonaan hum ashaddu ummati cala dajaal waa kow qaala wuxuu yidhi wajaad waxaa timid midda labaad maalin sadaqaatihim zakadoodii ee la soo aruuriyey laga soo aruuriyey ayaa timid nabiga alayh salam iyo madiine la keenay faqaala rasuul sal slam ba wuxuu yidhi haadihi sadaqaatu qowmina waa qoomkaanagi sadaqadoodii ayuu nabig alay slam nabiga waa isku idaafay qoomkaanagii buu yidhi wa kaanat mudda saddexaad waxay aheedeen ku jeclaaday kaanat samiyatun baa jirtay dad lasoo qafaashay oo minhum kamida banu tamiim adoon lasoo qafaashay cinda caaisha inay joogtay adooda soo qafaashay bay caaisho gurigeeda joogtayoo caaisha lahayd faqaala nabigu wuxuu yidhi actiqiiha iska xore fa innahaa iyadu min waladi ismaaciila nabi ismaaciil ibn ibraahim alkhaliil owlaaddiisii weeyaan xaggaasay ku abtirsataaye nabiga alay slam iyadaas qalbigeeda ku jilcinaya isagaba nabigu alay slam min owlaadda ismaaciil markaa ilyaas binu madarkaasi binu macad ibnu cadnaankaas ayay weeragelayaanoo cadnaankaasna dee ismaaciilunbuu sii gelaya cadnaanka ilan lama dhaafiyo wax lahubo oo abtirka nabiga calayh salaam labaatanka oday ee cadnaanku adnaan ku jooga unbaa la ogyahay si saxa iyo sanad saxiixa loo hayaa laakiin waxaa xaqiiqo la hubaa oon shaki ku jirin inuu ismaaciil duriyadiisa ahaa nabiga calayh salaam oo halkaas uu ku abtirsado baaba fadli man addaba jaariyatahu qofkii addoontiisa edbiya oo wacallamaha haddana wax baraa edbintu garaac looma jeedo tarbiya loo jeeda tarbiya islaamiya tarbiyeeya oo akhlaaqda islaamka iyo tarbiyada islaamka intuu ku habeeya toosiya xijaabkooda iyo umuaheedo dhan isku hagaajiya kadibna haddana wax bara oo shareecadii kaleba bara oo haddana iska xoreeya xadaثana isxaaq bin ibrahim alxandari samica moxamed bn fumayr can muطarifin can الshacbiy can abi burdata can abi musa alashcari radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal slam wuxuu yihi man kaana lahu jaariya ninkii addoon leh oo facallama waxbara oo faaxsana ilayha waxbarashada hagaajiya oo u ixsaan sameeya uma actaqaha xoreeya oo watazawajaha guursada kaana lahu ajran laba ajir bay leedahay waxaa iskugu daray in la xoreeyey iyo in cifadeedii la dhowro la guursaday cilmina laga buuxiyo laga dharji marka labada jir baa ninkii la siiyey <coughs> markaan iska daraasanayna dee kitaab alcidqi baan ku jiraaye waa la iska daraaseen mar unba laga yaaba ilahay inuu keeno cidqi iyo xoreyn iyo addoommada ay ku maqasho waa meel nasri iyo guul iyo muslimiinta awood ay leedahay wey ciziga iyo sharafta islaamka inay calaamo u tahay waa la xoreynayaa oo ajri baa laga raasama rag baa ku janno geli laakiin in horta addoon gacanta lagu dhigo goorma imaanaya waa markii marka hore wax la iska celiyo oo cadowga la iska dhiciyo oo muslimiinta ay kor u kacdo raayadooda iyo calankooda markaas wey baabu qawli nabi sal marka un buu ilaahay keeni karaa baabu qawli nabi sal slam buu ku saabsan uu yidhi alcabiidu ikhwaanukum addoomuhu waa walaalihiin faadcimuhum quudiya mima ta'kuluun waxaad cunaysaan siiya ha karantiilina eh waxaad cunaysaan siiya idinkana hilib iyo adduun aan cuninayo aan cambuulaha ku dilina marka waxaa weeyaan faadcimuhum mima ta'kuluun waxaad idinka cunaysaan baa la yidhi musanifka wuxuu soo arooriyey xadiidkan min xadiid abi dar asagoo ah ou soo arooriyey lafdigan lafdi u eg xagga macnaha wa qowlilaahi tacaala wacbud allah ilahi caabuda oo walaa tushrikuu bihi shayan waxala la wadaajinina wabilwaalideyn labadeena dhashayna ixsaan u samafala birigooda iyo ixsaankooda waxtarkooda iyo utirintooda iyo amarmaqalkooda ixsaanku wax weyn wey wabidilqurbaa qaraabada midka saaxiibka iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiina ixsaan sameeya wljaari dariska dilqurba kuu dhow iyo wljaari dariska aljunubi kaafog iyo wasaaxiibuljambi midka dhinaca ah, saaxiibkaa ah ee isku dhow dihiin meelun aad ku saaxiibteen ama waxbarasho ama shaqa waxay haataba wabin sabiili musaafirka waddada ta socda ee dan u baahan wax martigeliya u baahan intaa ixsaan sameeya iyo wamaa malakal aymaanakum intaasaa loo keenay aayadda la soo darijaday shaahidka waxaa weeyaan addoomihiinni wamaa malakal aymaanukum in allaha alla laa yuxibbu man jeclo man kana mukhtaala fakuura mid admuhu ah isqaadqaad badan kibiraali ah fakuur faan badan ilahay ma jeclo qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi bukhaari wey dilqurba alqariib baa loo jeeda dadka qaraabatiisa waa dilqurbada dambe jaari dilqurba alqariib isku dhowdiin wey dhowaanshahuna mid walba midka albaabkiisa kugu soo dhow caaisha xadiidkeedii waan ka soo marray aqrabuhumaa laka baaban wاljunubu algariib qofka gariibka kaa fog xadaثana aadam bn abi iyaasin qaal xadaثana shucba qaal xadaثana waasil waasil ibnu xayaan alkuufi alaxdab qaala wuxuu yidhi samictu waxaa maqan almacruur macruur binu suwayd alkuufi ayda qaala wuxuu yidhi ra'aytu abaa dar alkhifaari baan arkay radia allahu canhu saxaabiga abu dar hajud ibnu juraada yaan arkay walxaal calayhi korkiisa xullatun isku joog uu qabo xullo waxaa leeyahay waxyaad mar lagu labisto shaar iyo sarwaal shaar iyo macawis hal mar wixii lagu labista waxaa la dhaha xulla isku joog inay xariir tahay shardi maaha xulla isku joogaa la yidhahdaa wa calaa ghulaami addoonkiisi la socdayna xullatun isku joog buu qabaa intuu ku labisan yahay iyo addoonkan ku labisan yahay caadaduna saa may ahayn sayidkii inuu muuqdo ayay ahayd oo addoonkiisa ka muuqdo fasalnaahu waan weydiine can dalik waxay ku qabsatay arrintan iyo waxay kugu xumbaaray faqaala wuxuu yidhi innii saababtu rajula nimaan la caytaman cayscaymay markaasaan caayay buu way caayeen meel adag buu ka taabtay hooyadii iyo jinsigiibuu ka hadlay hooyadaadii madoobeed iyo waxbuu ku caayey markaasuu nabiga alah salam aad cadhooday oo yidhi weliba nin weli jaahil inaa kugu jirtaan yidhi Ah, iika asla jaahiliya layidhi fashakaahu ila nabi sal slm ugu sheegay faqala nabi sal slam ba wuxuu ugu yidhi cayarta biummi ma hooyadii baad ku ceebaysay isagaa ishayseena ma hooyo ka dooni akhlaaq xumada dhalinyaro soomayn arkin dhalinyarada hadda xilligan joogto maantoo dhan hooyo un baa ka hadlayaan hooyo un baa laga hadlay ah, way ciyaarayaan way isku qoslayaan way isjecel yihiin hooyaduna waa lacanayaan adugu soo yeel dad dagaalaya ma aha marka iisoo tuur hooyadaas waxaas hooyadii baa marka lacanaya marka waa akhlaaq aad u xun oo ay tahay in laga tawciyeeyo oo caruurta lagala hadlo arrinta ayada masle aad xun weyaane marka hooyadiis maxaad u cayday nabig ala slam waa kiyii in qofka kabaairta waxaa ka mid a inuu qofka uu caayo aabbihiis ama hooyadiis see u caayi nin kale aabihii hooyadiibu caayi bu nabig ala slam markaas asagana aabihii hooyadii la caayi ama soo jiiday wa caryartoo bum hooyadii baad ku cayday madoweeda iyo casideeda iyo waxaasoo dhan abuurka ilaahay iyo alwaanta ikhtilaafu alsina walwaam waxaa weyaan waayba kamid tahay ayaadka ilahay bay kamid tahay ah, ayaadka ilahay bay kamid tahay uma qaala wuxuu yidhi ina ikhwaanakum walaalihiin aaddoommaha ah khawalakum waa khudamadiinni jacalahum ullah ilahay baa yeelay taxta aydiikum gacantiina hoosteeda ilahay baa dadkala sarraysiiyey isagoo oo adigoo kale caqliga iyo wax kasta ayuu ilahay gacanta kuu soo geliyoo asiid u noqotay ilaa ku quntay faman kaana akhuhu ninkuu walaalkiisa noqda taxta yadii gacantiisa hoosteeda falyudcum ha quudiyo mima yakul wuxuu cunaayo walyulbisu ha arad bixiyo mima yalbis wuxuu xidhanayana ha arad bixiyo tanaa iwadda wiilayayo maanta isku labis iyo isku uniform yaan aniga addoonkayga noqonay buu leh walaa tukalifuun ha ku qasbina maayo iqlibuum wax ka qaalib noqonayo waxayn awood u lahayn qaad hadhiina fain kallaftumuuhum haddaad ku kaliftaan maa yaqlibuhum ka qaalib noqda oyna keri karin faaciinuuhum la qabta oo u kaalmeeya oo la sameeya buu nabi sala allah alay wasalam yiri naam baabu alcabdi idaa axsana cibaadata rabbihi addoonku hadduu hagaajiyo addoonkan dadka ay leeyihiin baa laga wadaa idaa axsana cabdugu hadduu hagaajiyo cibaadata rabbihi rabbigiisa addoonka xaqiiqa uu ahaa cibaadadiisa hadduu hagaajiyo wanasaxa sayidahu sayidkiisii lahaana oo u naseexeeyo waxaa laga wadaa xuquuqdiisa u guto shay walba xaqiisa marisaan naseexa la yidhaahdaa marka lilaahi walirasuulihi walikitaabihi walacimmati lmuslimiin naseexadaad maqlaysa waxaa weeyaan shay walba meesha uu mudnaayo xuquuqdiisa oo la oofsado ayaa naseexa la yidhahdaa keliya maaha qofka oo wax loo sheeg sheego ayib qال xadثnي cبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuل الله صل سلم قاaل الcبد adoonku إidaa naسxa سيده hadduu sayidkiisa u naseexeeyo wxuu lagu lahaa xuquuqa uu mariyo oo khidmadii wixii laga rabay wa axsana cibaadaةa rabbihi xaggan kalena ilahay cibaadadiisa u hagaajiyo oo waa mukalaf oo cibaada laga rabaa ilahay ba adoonka xaqiiqa u hagaajiyo kaana lahu ajru maratayn laba jeer buu ajr leeyahay bu nabig sal ه slam laba ajr buu leeyahay aqi ilahi waa gutay agga sayidkiisa waa gutay xadaana maxamed bnu kaiirin qaal abarana sufyaan can salixin an shacbiyi can abi burda can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sal slam nabig wuxuu yidhi ayumaa rajulu ninkii kaanad lahu ay u sugnaatay jaariyatun addoon addabaa deena edbiyo tarbiyeeya faaxsana wanaajiya tacliima waxbariddeeda iyo tarbiyadeeda waxtaqaha xoreeya watazawajaha isagiiba guursadaba yani ilan guurskaas faaiday u tahay faaiday u tahayoo cifo iyo waxay heshay nolosheediiba sii kafaalo qaaday falahu ajraan laba ajr buu leh waayumaa cabdin addoonkii addaa gutaa xaq allah ilahi xaqiisa iyo xaqa mawaalihi falahu ajraan laba ajr buu leh isaguna xadaثna bishr bn mxamedi qaal akhbarana cabdالlahi qaal akhbarana yunus can الzuhri samictu saciid bn musayib baa maqlo yaquulu leh qaala abu hurayra radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu الlah salى الlah alيه wasalam lilcabdi اlmamluuk addoonka laleeyahay waxaa u sugnaaday waa kee asaalix ee saalixa saalix waxaa weeye xaqa alle xaqa addoomaha qofka gutay yaa saalix la yidhahdaa ajraan laba ajr buu leeyahay wاladii nafsii biyadihi dhaar baa meesha timid ninka dhaaranayana abu hurayre wey ah, sidaa doonto waa mudraj intan dambe waladii nafsii biyadi mudraj baa la dhahaa marka waxaad diidi doonta nabiga alayh salaam inuu yahay lafdiga alfaadda ku imaan doonta qaar kamida ah diidi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay lowla aljihaadu fii sabiili اllah ilahay jidkiisa lagu jihaada haddaynuusan jirin oo addoonka laga wado sayidkiisa inuu yaho reerkiiba sii ilaalinaysa adiga ma shaconaysa shaqee wax maaragtay jihaado asaga laga rabo ma jirto taa haddaysan jirin oo ka baqayna jihaadka laga rabo waalxaju xaj hadduusan jirin asaga addoonka aan lagu lahayn ilahu ka xoroob wabiru ummi hooyaday ubaarifalkeeda hadduusan jirin laxbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto wa ana mamluuka anoo addoona hadalkaas ma hadal nabi buu noqon karaa ya ya hadal waa kuma hadal abi hurayre wey maxaa tusaayo qarino waa maxaa ku jirti wabir ummi ah, manaa waxaan ogaa wabir ummi leh hooyadiis waad ogtihiin isagoo yarba ayba dhimatayba marka hooyo maba hayninba nabiga calayhi salaatu wasalam abway ku xabaaleed bar baa intuu ilaahay baryey oo baryey oo baryey bar inuu kor istaago booqdo qabrigeedii yaa la ogolaaday ducase waxaa la yidhi uma ducayn karti isagoo ilmeynayo ka so dhaqaaqay rasulka sala allah alay wasalam ayib marka abu hureyre waxaa biru ummi leh abu hureyre hooyadii usoo islaantay umayma la dhihi jiray umayma qaarkood waaymayma maymuna way dheheen maymuna ama umayma xaafidkaasuu leeyahy waa kii qisadii kusoo islaamdana fi saxiix muslim ku sugan tahay du'du gaal bay ahayd iyadoo wiilkeeda uu soo raacday waa kii soo hijroodo soo mareea abu hureera ka daba imaatay madiina la joogtay laakiin islaam maynan ahayn markii hore bale eh, nabiga calayh salaatu wasalaam ayay mar wax ka sheegtay abu hureera wuxuu ku dadaali jiray inay hooyadii u islaamto midig ka saar bidix ka saar waxbuu u sheeg markaasay maalinta hadal adag ku tiriyay oo nabiga alayh salam bayba yar wax ka sheegtay abu hurera isagoo ilmeynayo ohayo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaba allo hooyadii waan wacdin jiray wacdigii waa igu gedisay maanta adiga wax kaa sheegtay ilaahay ii bari hooyada ilaah ii hanuuniyo nabiga alayh salaatu wasalaam ilahay buu baryo ilah allahuma hadiya umma abi hurayra buu yidhi ilaahw u hanuuni wuxuu le abu hureyre isla markiiba waan soo orday maxaa yeeley ducada nabiga markaba in la aqbalay waan ogahay buu yidhi guriga markuu imaadayba shanqadh biyo ayaa guriga ka dhex maqlay buui iyo duqdi abu hureerow halkaana taagno makaanak ha soo gelin biyihii isku shubaysta way islaantay shirkigiiyo gaalnimadii ka qabaysanaysa waa qabaysatay markaasay deena markay maradeeda dilica xiratay iyadoon garbasaarba qabin ayay isxajin weydeen marka ka furtay bay tihi waana shahaatay shahaadii ku dhawaaqday waana islaam ogow isagoo ooyi bu haddaa nabigu tegey soo maaha haddana isagoo ooyi buu nabigu tegey alayh isalaatu wasalaam haddana farax buu la weeyaa hooyada hadda islaantay buu markaasuu weliba haddana wuxuu yidhi aniga iyo hooyadayba inay muslimiinto dhanna jeclaadaan ilahay noo bari annagana aan jeclaano abu hurayra waa ka faa'idaysanaya fursadda asaga radi allahu canhu arda nin dayaci maaha xadaثna isxaaq bn nasri qal abarana xadaثna abu usama an acmash qal xadaثna abu salixin can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi nicima liaxadikum nicmo shay waa nicmo badan shay baa nicmo badan liaxadihi midkood u ahaaday waa maxay yuxsinu cibaadata rabbi inuu rabbigii cibaadadiisa hagaajiyo oo wayansaxu lisayidina uu naseexeeyo waa nicma maa liaxadihim ninkaa nicmayo wanaag badan buu helay ninkaa laba ajir buu helay baabu karaahiyata tadaawuli cala araqiiqi addoonka in laiska sarraysiiyo lagu amartaagdhayo lagu kibiro <clears throat> arrintaasi lama ogolo karaahiyo wey wa qowlihii qofka inuu yidhaahdo sayidku cabdii aw amatii inuu yidhahdo adoontii addoonkiisi inuu cabdii dhaho addoontiina amatii u yidhahdo waa iska bannaantay laakiin wuxuu kuu sheegi doonaa xadiidka <coughs> inay ka fiican tahay ay ka fiican tahay inuu dhaho fata fata ku magacaabo ah, fataayo iyo fataati iyo wax inuu dhaho wa qowli illahi tacaala wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum wa ankixu layaama baris u guuriya kuwaan aan ragga lahayn iyo kuwa ragga haweenka qabin iyo wasaalixiina kuwa wanaagsana min cibaadikum addoomihiina iyo wa imaa'ikum kuwa haweenka addoomihiina u guuriya markuu qur-aanka muxuu ku magacaabay cibaad iyo imaa buu ku magacaabay eh, jamcu cabdin weeyaane wa qaala wuxuu yidhi cabda mamlukan waan ah, kaa soo maranay inuu ilaahay tusaale bixiye darab allahu maala cabdan mamlukan marka cabdi baa lagu magacaabay wa alfayaa sayidaha ladalbaab ayaduna waa ka aheyd ah, ah. sayidkii waadii bay la kulmeen ladalbaabi markay yuusuf alayhi salaatu wasalaam intay ka daba dhacday u cararay banaanka haddii laiskula dhacayba ninkii oo banaanka soo taaganoo sooba geli rabay waa kanba wa qaala min fatayaatikum muminaati buu ilahay yidhi fatayaatna waa ku magacaabay wa qaala nabiyu sala alla alay slam wuxuu yidhi quumuu ilaa sayidikum sayidkiina u istaaga in qof sayid lagu magacaabi karo oo hadduu sayid addoon leeyahayna waa kasii baabaoleysan yahayo addoonkiisu sayid u noqon siyaado kale oo muxuu ahaa madaxnimo iyo sharaf iyo qiimo kalena iyadoo sidoo kale ama qoyskaba uu duq u yahay waa sacad binu mucaad dhihi jira wey sacad binu mucaad sayida ows buu ahaa markiu nabiga uu yimid bani qurayda inuu xukumo wixii ra'yigiisana lagu xukumo la mariyo isagoo dameer lagu wadaa la keenay quumuu ilaa sayidikum buu nabig alay slam u istaaga oo ixtiraama oo soo dhaweeya wey iyagoo dhan inay kacaanayo dameerka dajaha iskugu tegi mahayaane had iyo labaa ku filane waxaa weeyaan soo dhaweeya wey inay bannaan tahay baa la cadiraya markii mararka qaar weliba qofka kaa maqnaa oo kale iyo nacam wadkur lii cinda rabbika rabbiga agtiisa igu xus cinda rabbika rabbi baa lagu magacaabay sayidkii marka waxaan malaya wawas ma jiro aayadda soomaheen muxuu ahaa ladi dana anahu naaji minhumaa ah, kurni bu ahaa wowaas marka ma ahayn samayn maadreed qurada way joogaan haddii dhihi doonaan qiro kalaa sheegtay igu ah, xus cinda rabbika rabbiga agtiis ah, sayidkii eh, yuusuf alayhi الsalaatu wasalaam labadii wiile uu ruyadood u kala fasiray gaada inay seefta qaari doonto kii kale uu islahaa wuu badbaaday oo sayidkiibuu khidmadiibuu ku noqon doonaa iyo sharaab qaymintii ayuu wuxuu yidhi markaad tagto sayidkaadii u agsheeg nin noocaas oo meesha ku xiran oo arrintaas wato oo saaxiibulmucjizaada ayaan arkay dhaho bal in laysoo daayo <clears throat> ayaduna waa jirtaa oo markaa rabbi baa lagu magacaabay wax loo idaafaya dhibaato ma laha waa ku dhihi jiray ana rabu alibil ama rabu lbeyt baad dhihi kartaa sayidik ayaa loola jeedaa rabbakadaas min sayidikum wuxuu kale oo ku saabsan yahay xadiista ku soo arortay man sayidukum uu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam man sayidukum niman baa nabigu u imaada alay slam wafdiga ah. markaasu wuxuu yidhi yaa sayid ini ah ama eh, qows ayuu yaa sayid ini ah bani salame ay ahaayeene markaasuu waxay dhaheen aljad binu qays ah, jad binu qays baa sayid noo ah calaa anana nubakhiruhu bakhaylnimaansa ku tuunsannahay oo bakayl weeye waa duqaanagii oday buu nooyahay lakiin biyo lagama cabo gurigiisa bakhayl wey markaasuu nabig alay slam wuxuu yidhi wax ka shar badan hadde maba jiraba ah, cudur ka xun bakhaylnimo maba jirto bal sayidukum camr bnu jamuux buu yidhi odayga camr bnu jamuuxee deeqsiga ee la yaqaano kaasaa sayid maanta ka bilow inay ah buu nabig alay salatu asalaam kaasaa sayid inay ah muxuu ahaa bilfadli kada fata eh, mxuu ahaa xaaza Ah, sharaf alfata oo ku gabi jiray mid ah, yani siismada iyo cadiyadu dadka kale ku dhaafay eh, ninka madaxda laabudda waa inuu yahay nin gurigiisa wax laga cuno oo gacantiisa ay irmaan tahay oo markaas wareer iyo dad xukumi karaa nacam markaasu wuxuu yidhi sayidkii waman sayid intaasaa loo jeedaa sayidkiina waa kee jad ibnu qays ah. ba sayid maah markaasu waxay dhaheen bafeel weeyese war cudurka xun ma jirta camar binu jamuux baa duqiniah ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam yidhi xadaanaa musdad intaasoo waay alfaadda musanif ku soo aruurinayaa way iska bannaan tahay min baab aljawaaz bannaani laakiin alfaadda u sii fiican in la sii dhaha waa kuwan musdad bn musanab qaala xadaanaa yaxya can cubaydillahi qaala xadaanii naafic can cabdillaahi radia allahu canhu can nabi sal slam qaal cabdillahi waa ibn cumar naafic baa ka warraayade qaala wuxuu yidhi nasaxa alcabdu sayida addoonku hadduu sayidkiisa u naseexeeyo oo garab u noqdo oo khidmadiisii wii laga rabay wa axsan cibaadata rabbihina u wanaajiyo kaan low ajru maratayn laba ajir buu leeyahay sayid baa lyii isagana cabdi baa lagu magacaabay xadaana mamed marka alfaadan iyo siya alfaadan waa la isticmaali karaa xadaana maxamed bn cala abu qurayb qaal xadaana abu usama can burayd بن bdللh بن abي burdة ربي burdة ن abي mوسى الأشcري رضي الله عنه عن نب صل سلم قاaل للmملوki adoonka waxaa u sugnaaday اladيi يxsin cibaadaة رabi rabbiga cibaadadiisa hagaajinaya oo يؤdي gudanaya ilىa سيidi sayidkiisana اladيi u gudanaya ويؤdي gudi oo qaban oo tari ilىa sayidii sayidkiisa wuxuu u qaban aladيi xuquuqdii lahu sayidka u sugnaatay calayh korkiisaana saareed oo min alxaqi xaqana gudanaya wالنaصيixa naصيixadii gudanaya وطaacati amar maqalkii iyo war dhegaysigiisana maaratay gudanaya oo adeecaya ajraari laba ajir buu leeyahay ajraari buu leeyahay lilmamluki ajraari wey xadaثna mحamed qal xadaثna cabdالرaزاq qal akhbarna macmر can hamaam bn munabih anhu samca aba hurayraةa radi allahu canhu yuxadiثu can الnabi asagoo ka warramaya nabiga qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaqul yunadhin axadukum adcim rabbaka rabbigaa qoodi yunadhin isagoo sayidka uu wada sayidka hadda mar waa aayad waan kagu soo mareynay inkastoo de ay tahay sharcu man qablana marka halka xadiidkiisa wuxuu ku leeyahay adcim rabbaka hadhihin si kala loo qaadan karaay wabir rabbaka rabbiga u weyse habdhihin marka rabbigee nin awooda khaaliq ahaa mxuu ahaa laa yadur dur iyo nafciba asaga un hayste aad dur iyo nafci leh asaga aan ahayn aan jirin aan qofna u baahnayna hanigaha ayaa markaa rabbi la dhahaa walyaqul ha dhaho sayidii mawlaaya ha dhaho sida fiican sayidii iyo mawlaaya ha dhaho walaa yaqul axadukum axadkiisuu dhihin cabdii addoonkayga amatii addoontaygu dhihin walyaqul fataaya wafatatii ha dhaho wagulaamii ha dhaho alfaad markaa si fiican buu kuu sheegayaa xadaana abu nucmaan qaala xadaana jariir bnu xaazim can naafic an bn cumar radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sal la alay slam wuxuu yihi man actaqa nasiiban lahu nasiib iyo qayb uu ku lahaa min alcabdi addoon xaggiisa la lahaa ninkii qaybtiisa xoreeya waa kii nagu soo noqday in badan fakaana lahu min almaali xoolahana maaba yaa u sugnaada yamnucu gaara qiimatahu addoonka qiimihiisii inta dambe lagu dhammaystiri karo quwima calayhi addoonkii baa lagu qiimanaya sayidka korkiisa qiimata cadlin si cadaalada wa actaqa wa uctiqa waa la xoranaya min maali xoolihiisa laga xorayn wailaa hadduunan haysanin wuxuu isku raaciyo faqad uctiqa minhu addoonkii waxaa laga xoreeyey maa cataqa intuu xoreeyey inbuu xor ka yahay inta kalena waxa weeye addoon marka wuxuu noqonaya addoon mubacada addoonka ila mubacad iyo qilni bay u qaybsamaan mukaatabna waa jiraa umulwalad waa soo maray mudabar magacyahaas o dhan bay kala leeyihin waa tilmaamahaddii قال xadثna مسدد بن مسرد قال xadثna يحيى عن عbayd اللhi قال xadثnي ناaفع عن cabd اللhi رضي الله عنه أن رsuل اه صل سلم قاal كلكم dhammaantiin dadow raacin baa tin dad wax loo dhiibay iyo xilal iyo mas-uuliyado wax la raaciyey wa mas-uulan waanana weydiin doona can raciyati wixii loo diray iyo wixii mas-uulka ka ahaa falamiiru amiirkii tafsiirka waa kale ninka madaxda ama imaamka ama hogaamiyaha ummadda meeshay gaarsiisantahay hogaankiisaba alladii cala naas dadka korka madaxa oga ah ee dadka korka ka haysta fahuwa raacin waxbaa la raaciyey calayhim dadkaasaa la raaciyey wahuwa mas-uulun canhum waa la weydiin doonaa inuu masaalixdooda iyo danahooda u taagnaa iyo inuu iska qaadanayo un xoole iyo iska cunaayo iska jiibsanayo oo loo sisacbinayo keliya oona ummadda waxoona u tarin beri baa la kala bixi doonaa wey wahuwa mas-uulun canhum wاrajulu ninkuna raacin waxbaa la raaciya calaa ahli beytihi ahlu beytkiisa iyo gurigiisa iyo carruurtiisa ayuu mas-uul ka yahay wahuwa mas-uulun canhum waa la weydiin doonaa inuu u qumay xuquuqdoodii hadday maado tahay hadday tahay diin iyo tarbiya walmaratu haweenaydiina raaciyatu weeyaan calaa beyti bacliha zawjkeeda iyo ninkeeda gurigiisa ayaa la raaciyo waladihii ninkeeda caruurtiisa ayaaba laga rabaa tarbiyada caruurta iyo korintooda iyo naasnujinta way mas-uulatun canhum waana la weydiin doonaa walcabdu adoonkuna raacin waxaa la raaciya calaa maali sayidi sayidkiisa xoolihiisa iyo khisladiisii wahuwa mas-uulu canhu waa la weydiin doonaa alaa fa kullukum dhammaantiin inta la sheegay waxaan la sheeginba raaci waxbaa shaqaa loo dhiibay qof walbaba xil baa la saaray ammaanadii buuraha iyo cirka iyo dhulka kari weyday ee dadku ay qaateen baa dusha ka saaran qof walba fa kullukum raac wa kullukum dhammaantiin mas-uulun can raciyati baa la weydiin doonaa qof baxsan kara marka male hal qof oo baxsani ma jirto qof walbaba ilahay waxbuu ku raaciyey shaqaa lagu dhiibay shaqadaada guda wey xadaana malik bin ismaaciil قال xdثna سفyان عن الزهري قال xdثna عbayd اللhi سمعت أbا هuريرaةa رضي الله عنه وزيد بن khالد عن النبي صل سلم قاala إida زنت الأmة addoontu hadday zinaysato fajliduha garaaca sida dadka kale hadday zinaystaan maxkamad baa la keeni xaakimkii baa markaas ciidan u bixin saasaa loo tumaya laakiin addoontu sayidkeeda unbaa salaaxiyo loo siiyey awood asaga usha ku bilaabaya fajliduha uma inzal hadday zilaysa fajliduha garaaca ilaa dhagax lagu dili mahaya iyadu nisfu maca almuxsinaati weeyaano waa un kontan ulood umaa lala dhici mar walba uma idaa zanat hadday zilaysa fajliduha garaaca fi aaliati mar saddexaad warraa mar afaraad kadib hadday sii wado fabiicuha gara walow bidafiir xarig xun baa iska siisaane xarig xun oo katimaha laga sameeyo oo kalaa min shacar baa soo aroortay isdhaafi wey gacantaada ha dhaafto dadka laga yaaba inay gacantayta u gasho si fiican loo edbiyo ay raacdo ama waay raadinaysa indhaha taagaysa iyo zinadiiba lagaba kaafiyaba yaaba dhici kartee baabun ida ataa axadukum khaadimahu bidacaamihi axadkiin hadduu khaadimkiisii cunto u keeno yuunan isla jeedinin waxaa ka gaarsiiya cuntadaas ninkan aqiiqa ku baxay oo cuntadan xaaladeeda la socda yaan la qabinin xadaana xajaaj bnu minhaal qaala xadaana shucba qaala akhbaranii moxamed bnu ziyaad samictu aba hurayrata radi allahu canhu can nabi sal slm qaal ida ataa axadakum axadkiin hadduu u imaado khaadimuhu u yimaado khaadimkii oo bidacaamin cuntadii wada intaa ka soo shaqeeyey fain lam yujlisu hadduunaba fadhiisinaynin macahu maciisa oo xeerada xag ka soo galba aada dhahaynin falyunaawilu ha dhadhansiiyo ha siiyo luqma oo luqmatayn hal afgelis iyo laba afgelis xoogo waslada iyo in yaroo kuusan khubsi iyo maraqoos wata waxuu ku taag oo wakla cunitaan oo kaletada laba cun wax loo jeer afka la geliyo fainahu waliya cilaaja yani ninkii wax dhadhansii wey cuntadii uu kariyey intaasi uu soo waday ka qadinay fainahu asagu weliya asagaa tawaliyey u istaagay u qumay cilaajahu cuntada hagaajintiisii mucaalajada cuntada la hagaajinayay dabkii uu saarayay kana ilaalinayay gubidda cuntaduu isku dheelatiray ee macaaneeyey asagaa gacanta intaa ku hayay qiiqa ku baxay baabulcabdu raacin addoonku waxbaa la raaciyey fii maal sayidii baana la raaciyey waana la weydiin doonaa wanasaba nabiy sal slam wuxuu u nisbeeyey almaala xoolihi ila sayid buu u nisbeeyey soo maart wanasaba nabiyu almaala ila sayid marka alcabdu laa maala lahu culmada kamida saa ku tegey addoonku xoolo maba yeelan karaba iyo wuu yeelan karaa hadduu sayidku kharaaj uu saaro oo uu yidhaahdo intaas aniga joonaabto kaa raba maalintiiba intaasaad keeni wixii intaas aan ku saaray ka badanna meel dhigo hase yeeshee marka dambe isagii xoolihiisaba wuu isku garan karaa ah, haddadana waa ka soo marray xadiidkii eh, eh, eh, addoonkii xoolale man baaca cabdan lahu maal famaaluhu lilbaayici ilaa an yashtarida almubtaac ka soo xadiidkaa soo marray ninkii addoon xoolo wata gaba xoolahaasi waxaa iskale ninkii lahaa addoonkaa reebani inuu mushtarigaba dhaho xoolaha iyo addoonkaba soo dhiib mooyeene xadaana abulyamaan alxakam bnu naafic akhbarana shucayb can zuhri qaala akhbaranii salim bin cabdilah can cabdillahi bn cumar radi allahu canhuma anahu samica rasuula اllahi sala اllahu alيh ali waslm nabigu maqlo yaquul leh kullukum raacu mas-uulun can raciyati baa la weydiin doonaa falimaamu raacin amiir dhahdaya imaam dhahdaya ra'iis dhahdaya nin walbo xil haya raacin wey ومسؤول عن رعيتي baa la weydiin doonaa والرaجuل في أهlihi buu raacin ku yahay وhuوa مسؤuل عan رaعyatihi والمرأة haweenayduna fii beyti زawjiha baa raaciyatu la raaciyey wahiy masؤuلaة canha raciyatiha baa la weydiin doonaa والkhaadimu khaadimkuna fii maali sayidii baa raacin la raaciyey wahuwa masؤuل can raciyati baa la weydiin doonaa qaala fasamictu haaؤulaaءi min النabiyi buu leh saxaabigu intaas nabigaan toos oga maqlay وaxsibu النabiya waxaanse u malaynaya oon hubin qaala inuu yihi nabigu والرaجuل fii maali abiihi buu raacin la raaciyey oo raaci ka yahay وmasؤuل can raciyati waan la weydiin doonaa وkulكم raacin dhammaantiin weeyaan dadow وkulكم dhammaantiina mas-uulun waa ina weydiin doona can raciyatihi baabun idaa daraba alcabda sayidku hadduu addoonka garaaco oo inuu edbiye rabo hoo bannaan tahaye falyajtanib ilwajha wajigaa iska ilaaliya wajiga yuuna garaacin oo ka jajabinin oo dhaawac iyo nabarro una u geysanin waa meesha qofka suuradiisa iyo quruxdiisa halkaasaa laga ogaada oo laga hagaaye xadaanii moxamed bin cubaydullah qaala xadaana ibnu wahbin qaala xadaanii malik bnu anasin qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa wata bukhaari maalik ibnu anas markuu maraayo iyo bukhaari wuxuu ku yidhi qaala wa akhbaranii ibnu fulaan ina hebel baa ii warramay ina hebel baa laiska yidhi waa nin banaanka haddii lasoo dhigo waa daciif la yaqaano matruuka wey matruukulxadiida ibnu samcaan baa la dhaha cabdullahi ibnu ziyaad nin waxaa weeyaan daciifulxadiida matruukulxadiida ibnu fulaan baa laska u saxbaaray laakiin bukhaari raximah allahu tacaala ninka asaga ah mutaabaca iyo qiraan iyo cadafkaabuu ku keenay nin baahi loo qabo ma lahabo baahi looma qabo maxaa yeelay riwaayatu wahb cabdulaahi bin wahbin can maalig waad haysataa dariiqaa kale soo socda isagana waad haysataa laba dariiqoo kale oo saliima ayuu xadiisku ku arooray marka ibnu fulaankan inuu jiro un baa laguu sheegayaa akhbaranii ibnu fulaan ibnu samcaan weywa daciifa can saciid ilmaqburiy can abihi can abi hurayra radi allahu canhu can inabi sala allah alay slam isla markaa haddana xadiidkiisi matnigiisi muuna gaarsiin halkaasu iskaga reebay markaasuu sharc cusub kuu bilaabay xadana cabdulahi bn mxamedi qaal xadana cabdrazaq qaal abarana macma can hamaam can abi hurayra radi alahu canhu an nabi sal slam qaal ida qaatala axadukum xakiina hadduu qof addoonkiisii wax la dagaalayo ama garaacayo falyajtanib ilwajha wajhiga ka dheeraado darabadii wey marka ninka asaga markaa ma dhigi kartid bukhaari ragga ducafo wax ka wariya hadhin kitaab mukaatabi mukaatabkii buu ku saabsan yihi mukaatabka waxaa weeyaan waa kitaabo waa xorayn taxliiqa ah ninkan inuu adoonka xorayuu rabaa laakiin muxuu ku xiray xoolo ii keen buu yidhi aan ku xorayna intaa intaa ii keen xor baa tahay haddaad xoolaha keento waa bannaan tahay marka laakiin bishuruud bay ku bannaantahay marka intaasaa noo joogo wallah aclam wabillahi tawfiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala alihi wasabi